alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu iidaau qurayshin lirasuuli sala allahu alayhi wasalam so halkaa ma hayn ya addarsu alxaadi walcishruun darsiga labaatan iyo koobaad iidaa'u qurayshin quraysh dhibideeda weeye lirasuuli rasuulka ay dhibtay sala allaahu rasuulkeenna allaha ammaano u naxariisto calayhi dushiisa wasalama allaha badbaadiye akhadat waxay bilowday qurayshun quraysh tu'dii inay dhibayso alrasuula rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wa tastahzi-u ay ku jeesjeesaysa bihi rasuulka khusuusan gooni ahaan idaa goortii dahaba uu aado ila salaati salaadda markuu aado casharkaani waa casharkii lixaad oo ka mid ah kitaabka khulaasatu nuuryaqiinka ah bacda an ra'at intay aragtay ka bacdi qurayshi istimraarahu nabiga joogtayntiisa fi dacwati yeeridda iyo diinta alloo dadka ugu yeero uu joogtaynayo wa difaaca camihi iyo adeerkii difaaciddiisa canhu nabiga uu difaacayo wa kaana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yuqaabilu mid kala hortaga hum ayaga bilxilmi dulqaad iyo wasabri adkaysasho iyo walutfi turid iyo walcafwi saamaxaad u cafiyo wa kaana wuxuu ahaa ashaddahu midka ugu darnaansho badan iidaa'an xagga dhibka lirasuuli rasuulka la dhiba sala allahu calayhi wasalama abuujahlin abuujahl ayuu ahaa hoos lambar ma qabtay min daalika dhibkaa waxaa ka mida biyu lambarkaa hoose annahu abulahab ra'aa wuxuu arkay ar rasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalama maratan mar yusallii asagoo tukanaya fa manaca wuu u diiday nebiga fa manacahu nebigu salaaddii u diiday fa aqlada wuu ku adkeeyey lahu abujahal ar rasuulu rasuulka bilqowli hadalkii rasuulkaa canaantay abujahal wa hadadahu waana u hanjabay fa qaala abuu jahal wuxuu yidhi atuhadidunii maanaad ii goodinaysaa oo ii hanjabaysaa amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay in innii anugu la akharu ahli haada alwaadi ahli lwaadi toggan dadka deggan midka ugu badnaasha badan baan ahay naadiyan xagga qabiilka qabiilkabi laandheeraan ahay fa anzala allaahu ilaahay baa soo dejiyey tahdiidan hanjabaad lahu asaga loo hanjabayo kallaa maya lain lam yantahi abujahal hadduusan ka harin dhibitaanka nebi la nasfacan waan qabanaynaa binnaasiyati fooda halkaa ftimaha foodooda ah ayaan qabanaynaa buu ilaahay yidhi naasiyatin food ayaan qabanaynaa kaadibatin beenley ah kaadibatin fil qowl oo qowlka ku hadlaysaa uu been yahay khaati'atin oo dembiilayahoo gafsan oo ficilka ay samaynayso nebi maxamed iyo dhibitaankiisana ficilkeeda ku khaldan falyadcuu abujahal ha u yeerto naadiyahu qabiilkiisa iyo kooxdiisa sanadcu annaguna waxaan u yeeri doonaa azabaaniyata malaa'igta cadaabka kalaa arrinku saas ma aha laa tutichu ha yeelin waxa uu ku leeyahay salaadda isaga tag iyo dhibku kugu hayaa ka yeelin nebi maxamedow wasjud ilaahay u sujuudo waqtarib ilaahay u dhowow abujahal marka qaabkaasuu nebiga u dhibay waxaa ka mid ahaayoo labaad waa abulahabin iyo abulahab waa abulahabin abulahab isagana lambar buu qabtay lambar labo kaana abulahab wuxuu ahaa yadacu mid dhiga alqadara qashinka calaa baabi rasuuli rasuulka albaabkiisa sala allahu calayhi wasalam albaabka rasuulku uu raba inuu ka baxo ayuu qashin iyo qaruurado usii daadinaya sidaasuu samayn jiray min daalika kaa waxaa ka mid a dhibka uu nebiga ku hayay annahu abulahab ra'aa wuxuu arkay alrasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalama oo yusallii tukanaya maratan mar fa khanaqahu wuu ceejiyey khanqan ceejin nebiguu ceejiyey shadiidan weliba ee daran fa aqbala waxaa soo qaabilay abuubakrin abuubakar baa soo qaabiloo ku yimid wa khallasahu wuu ka sii daayay minhu xaggiisa war sii daabiyo nabiga alla maxaad ka rabtaa faraha ka qaad abulahab rasuulka muxuu ahaa adeer buu ahaa ayib wa qaala abuubakar wuxuu yidhi ataqtuluuna miyaad dilaysaan rajulan nin an yaquula inuu yidhi darteed miyaad u dilaysaan rabbii aniga rabbigaygu allaahu alla weeyaan walxalqad jaa-akum idiin yimid idinla yimid bilbayinaati xujooyin cadcad min rabbikum rabbigiinna xaggiisana uu idinkala yimi kan saddexaadoo nebiga dhibay waxaa weeye waa cuqbata bnu abi mucayd cuqbata bnu abi mucayd weeyaan kan shanaadi waxaa weeye walwaliid ibnu lmuqiirati waliid ibnulmuqiira ayuu ahaa waliid ibnulmuqiira ayuu ahaa yu musanifku waliid ibnulmuqiira lambar buu qabtay wuxuu yidhi wa huwa asagu alladii kii weeye qaala allaahu alla uu yidhi fii sha'nihi arrinkii daruunii iga tago idaaya darni haa darnii isukaaya daaya iga tag haa darni iga tag aniga iyo waman ruuxa khalaqtu aan abuuray waxiidan xaalo u yahay keligii isagoo keligiis ah yaa hooyadii dhashay adduunkan keligiiba soo biiray aniga asagaa isukaaya daaya wa jacaltu waxaan u yeelay lahu asaga maalan xoolo mamduudan ee tiro badan oo la tiro badiyey iyo wa baniina wiilal iyo caruur shuhuudan ee jooga oo goobjoog ah aniga asaga isu kaaya daaya marka baa ilahay leeyahay subxaanah waqad intaqama wuu ka argoostay allaahu alle min jamiici almustahzi'iin kuwii jeesjeesi jiray dhammaantood bacda alhijrati hijradii nebi maxamed uu soo hijrooday gadaasheed fa minhum waxaa ka mid ah man duul qutila la dilay wa minhum waxaa ka mid ah man duul ahlakata ay halaagtay hu asaga al amraadu xanuuno xunxun iyo jirooyin lambar hoosuu qabtay waqad intaqama allahu markuu yidhi kamaa qaala tacaalaa innaa annagaa kafaynaaka kaaga filnaanayna almustahsi'iina kuwa jees-jeesa musanifku raxmatullaahi calayhi meeshaan afar qodob buu kaga hadlay qodobka koowaad qurayshi waxay bilowday inay nebi maxamed dhibto oo ku jees-jeesto markuu salaadda soo aado waxay kaloo aragtay inuusan gabanaynin oo diintii dadka u sharxayo oo uu la soo taagan yahay oo dhiiran yahay waxay saddexaad oo arkeen difaac iyo cid ka dambaysa inuu helay oo adeerkiisa abudaalib baaba ag taaganba ku hay wiilkagayaan la taaban nebiga marka aad bay u dhibi jireen muxuu nebigu samayn jiray dadka saa u dhibaya wuxuu la qaabili jiray dulqaad adkaysasho iyo dhimrin ayaga uu turaya ilaahu ebar ka dhig hadduu yidhahdo waa laga yeeli marka waxa weeye wuu u dhimrinaya waana iska saamaxaya dadka quraysheed oo nebiga dhibi jiray dhibkoodu ma sinayna waa la kala dhib badnaa waxaa dadkii aad u dhibay ka mid ahaa abujahal iyo abulahab iyo cuqbat bnu abi mucayd iyo alwaliid ibnu muqiira waxay ku dambeysay dhaqanka iyo sunnada ilaahayna ay tahay qof kastoo ambiyada ilaahay dhiba meel xun inuu ku dambeeya hadduusan ka toobadkeeni kulligood marka wax la dilay iyo wax xanuuno xunxun inta lagu fiidkiciyey sidaa ku baabayaayay noqdeen asilatun su-aalo maadaa maxaybay camilad samaysa qurayshun quraysh bacda an ra'at markay aragtay ka bacdi istimraara nebiyi nebiga joogtayntiisa sala allahu calayhi wasalama fii nashri dacwati dacwadii diinta faafinteeda uu joogtaynayo wa difaaca cammihi iyo adeerkii difaaciddiisa canhu xaggiisa way dhibtay bimaadaa maxay bay bimaadaa maxaybuu kaana ahaa yuqaabiluhu mid kala hortaga alrasuulu rasuulku sal alla alay wasalam xilmi iyo dulqaad iyo u dhimrin man ruuxeebaa kaana ahaa ashadda mid ugu darnaansho badan iidaa'an xagga dhibka lirasuuli rasuulka sal alla lyi wasalam dhowrkii ninoo la sheegay hal intaqama ma ka aargoostay allaahu alle min almustahsi'iina kuwii rasuulka ku jeesjeesi jiray haah alkhulaasa gebagebo akhadat waxay bilowday qurayshun quraysh fii iidaa'i rasuuli rasuulka dhibkiisa sala allahu calayhi wasalam wa kaana wuxuu ahaa yuqaabiluhu mid kala hortaga bilxilmi dulqaad iyo wasabri adkaysasho wa ashaddu acdaa'ihi colkiisa iyo cadowgiisa kuwa ugu darnaana abuujahlin ayay ahaayeen iyo wa abulahabin iyo wa cuqbatu bna abi mucayd addarsu thaani walcishruun casharka labaatan iyo labaad idaa uu qurayshin quraysh dhibkeeda weeye lisaxaabati saxaabadii nebiga ay dhibeen sala allahu caleyhi wasalam radia allahu canhum lamaa goortii ra'atay aragtay qurayshun quraysh anna rasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalama asbaxa inuu noqday casiizan mid xoog badan muxtaraman ee la xaq dhowroo la ixtiraamo imtanacuu way ka reebtoomeen can adaahu dhibkiisii bay ka reebtoomeen oo farahay kala baxeen wa aqbaluu waxay u jeensteen calaa asxaabihi nebiga asxaabtiisay waxay la aadeen bil iidaa'i al iidaa waa maxay dhibkiibay waxay ula jahaysteen saxaabada walaa siyamaa waxaan ku basii jirin almustadcafiina kuwii la daciifsan jiray alladiina kuwaasoo laa naasira wax u gargaara lahum ayaga aysan u sugnayn oo meesha qabiil iyo qoysaan ku lahayn fa akhadat way qabatay kullu qabiilatin qabiilo walba tucadi fa akhadat waxay bilowday kullu qabiilatin qoys walba tucadibu inay cadaabayso man ruuxii aslama islaama minha iyada qabiil walba wuxuu bilaaba ninkii ayaga ka mid ah ama gabadhii ka mid oo islaamta in la dilo la rafaadiyo la cadaabo iyo waldarbi garaacid iyo waljuuci gaajayn iyo walcadashi haraad xataa saara ilaa uu noqday alwaaxidu qofka oo minhum saxaabada ka mid ah laa yastatiicu mid aan u adkaysan karin aljuuca gaajada walaa yadrii aan garana uusan garanayn maa yaquulu waxa uu leeyahay min shiddati alcadaabi cadaabka la marinayo sida loo dilayo oo loo dilayo buu wuxuu bilaabayaa inuu tarsaasiyo oo hadalka ceshan waayo say u garaacayaan wa minman dad waxaa ka mid a cudibuu la cadaabay bilaalun bilaal ayaa ka mid ah lambar on ma ujeedaan hoos kaana sayiduhu ninkii iska lahaa wuxuu ahaa umayatu yajcalu mid yeela fii cunuqihi bilaal luquntiisa xablan xarig xablu min masadso hadday tay midaan sheegayn xarig buu halkaa ka gelin jiray sida xoolihii wayadfacu wuxuu u dhiibi jiray hu bilaal ila sibyaani ciyaalku u dhiibi jiray isagio xarig halkaa kaa xiran bilay ciyaalka kaxaysta oo ciyaalku maxay ku falayaan bilaal yalcabuuna way ku ciyaarayaan bihi asaga nin weyn oo ciyaal luqunta lagu xidho liyo ku ciyaara oo weliba muslim ah wa huwa bilaal la yaquulu wuxuu lahaa axadun axad axadun axad ilaahay waa keligii ilaahay waa keligii ilaahay waa keligii ilahay waa keligii ku hay wa kaana wuxuu ahaa yakhruju mid la baxa bihi asaga bilaal buu kaxaynaya fi ramli meesha bacaadka ah ashadiidi alxaraarati ee kulaylka daran alladii kaasoo kulaylkaasoo loo wudicat haddii la dhigi lahaa calayhi dushiisa qidcatu laxamin jab hilib ah ama waslad hilib ah la nadijat ay hilibkaasi bislaan lahayd kulaylka meeshaa ka jira dartiisa leanna hilibka kulaylka iyo dabkaa bislaya soo maa meel ciid badan oo aada u ciid badan oo bacaad ah oo qoraxdu intay ku dhacday kululaatay sidii rarankii oo kaleeto meesha ayadaa la keenaya uma yaamuru wuxuu farayaa bisakhrati dhagax weyn oo sibsib ah oo asna kululaaday fa tuudacu waxaa laga dhigayaa calaa sadrihi halkaa xabadka ah ta la jiifiyo asagiioo qaawan oo saa loo jiifiyo dhulka ayaa halkaa xabadkaa ah. waxaa laga saarayaa dhagax kulul ayaa laga saarayaa uma yaquulu wuxuu ku ohan jiray umayaa la hadlaya lahu bilaal buu wuxuu ku ohan jiray laa tasaalu bilaalow ka zuuli maysid haakadaa sidaas inaad u cadaabnaanaysid xataa tamuuta ilaa aad ka geeriyooto silac u dhimateed aw takfura bimuxamedin aba maxamed aad ku gaalowdo diintiisa aad ka baxdid wamaa zaala kama zuulin bilaal kadaalika sidaas inuu u cadaaban yahay xataa ishtaraahu abuubakrin ilaa abuubakar uu soo iibsaday oo wakhallasahu uu ka soo fakiyey nebigana markay dhibayeen soo nebigu kama qaban oo irmo arorsiidda abuulahab kama qaban bilaal oo dhib haystan intuu u yimid oo addoon ah ayuu lacag ka siistay iga gadabi u iibsada markuu iibsay bilaalo iska tag xor baa tahay ayib wa camaar ibnu yaasir ayaa ka mid a ah dadka la cadaabay waa lambarkii afraad camaar hoos waxaa ku qoran lambar laba ma ujeedaan kaanuu waxay ahaayeen yucadibuunahu kuwii ku cadaaba binnaari dab xataa maata ilaa u dhintay abuu camaarin cabaar camaar abihi iyo wa ummuhu hooyadii taxta alcadaabi cadaabkii hoostiisa camaar iyo hooyadii iyo aabbihii intaba waa la cadaabay gaaladii bay cadaabi jirtay way dhibi jireen aabbihii sidii loo dilayaa naftu ka baxda hooyadiina sidii loo dilayaa naftu ka baxda camaar iyo wa akhuuhu walaalkiis iyo wa abuuhu aabbihii iyo wa ummuhu hooyadii iyo wa khabaab ibnul arati saxaabiga khabaab ibnu larati loo yaqaan khabaab ibnul arati khabaab lambar buu qabtay kaanat mawlaatuhu tii iska lahayd baa waxay ahayd ta'tii mid la timaada qof dumaraa iska lahayd bilxadiidati bir almuxmaati ee la kululeeyey oo dabka la geliyey fa tajcalu waxay ka yeeli jirtay haa birtaas calaa dahrihi dhabarkay kaga dhejinaysaa madanihii dabka ahaa liyakfura suu u gaaloobo falaa yasiiduhu cadaabka uma kordhin jirin hu asaga daalika arrinkaasu cadaabka ah ilaa iimaanan iimaan ayuu kasii qaada adiga wax yar haddii maanta lagu taabto lagu uleeyo waxaa laga yaaba inaad tiraa bas wey wax allaala waxa ay maan u hogaansamaya laakiin ayagu saa ma ahayn asilatun su-aalo mataa goormay imtanacat ka reebtoontay qurayshun quraysh can idaa'i rasuuli rasuulka dhibkiisa sala allahu caleyhi wasalam inay dhibaan markay arkeen inuu casiis yahay muxtaram ah way isaga tageen calaa man ruuxeebay aqbaluu la aadeen biiidaa'ihim dhibkooda saxaabadii nebiga kayfa sideebay kaanuu ahaayeen yu-duunahum saxaabada nebiga kuwii u dhiba waa inagii soo qaadanay waxyaalo badan bay isugu jirteen sida xabsiga sida garaaca iyo gaajada iyo oonka udkur waxaad ii sheegtaa lii aniga ashhara man dadki ugu caansanaa cudibuu la cadaabay dadka la cadaaboo la ciqaabay dadka ugu caansanaa sida bilaal camaar abuuhu ummuhu khabaab dadkaasa ka mid ah alkhulaasa gebagebo lamaa qawiya arasuulu rasuulku markuu xoogaystay bada-at waxay bilowday qurayshun quraysh fii fii idaa'i asxaabihi asxaabtiisa dhibkeeda wa khaasatan waxaa kusii jirin gooni ahaan almustadcafiina kuwa la daciifsadoon reerahoodu meesha deganayn ama addoommada ah ka bilaalin iyo wa camaar ibni yaasir sida bilaal iyo camaar ibnu yaasir oo kale addarsu thaalithu walcishruun casharka labaatan iyo saddexaad mataalibu qurayshin quraysh codsigeedii weeye min annebiyi nebiga ay ka codsatay sala allahu calayhi wasalam quraysh baa nebiga waxay ula timid codsi awal waxaan soo maray cid kaloo wax ka codsan jirtay quraysh yuu ahaa rasuulka adeerkiisu abutaalib soo maa maaqa codsi bay u keentay saddexdiiba markay ku guuldaraysteen hadda codsigii waxay u keeneen nebiga sal alla alayh wasalam nebigii codsi u keensay laftirkiisii ula yimaadeen hadal bal codsigooda fiiri lamaa goortii ra-ad ay aragtay qurayshun quraysh ana alidaa dhibka lam yajid inuusan waxa weeyaan keenin lam yujdidhe inuusan keenin nafcan waxtar nebiga waa dhibeen waa dhibeen waa dhibeen waa dhibeen waxba kama faa'iidin saxaabadii way dhibeen way dhibeen waxba kama fa'idin saxaabadii markastoo lasii dhibo iimaankaaba usii kordhahayaba marka waxay arkeen dhibkay dadkan dhibayeen inaysan waxba ka dheefaynin bal zaada almuslimiina muslimiinta wuxuu u kordhiyay dhibkii iimaanan iimaan iyo wayaqiinan iyo hubaal mashow way socdeen ila rasuuli rasuulkay u yimaadeen sala allahu caleyhi wasalam lambar on halkaa ma qabla an yamshuu intaysan socon ka hor ilayhi rasuulka arsaluu waxay usoo direen ilayhi rasuulka cuqbatu bnulwaliid ma halkaa ku qoran soo ma jeedaan cuqbatu bnu rabiica weeye cuqbatu bnulwaliid ma ah cuqbatu bnu rabiica ayay usoo direen fa dahaba wuu u yimid ilayhi nebiga sal alla alay wasalam nebiguu u yimid waxaad u fiirsataa marka suu nebiga ula hadlo wa qaala cuqba wuxuu yidhi lahu nebiga wuxuu ku yidhi yabna akhi yabna akhi talow macnaheed walaalkay wiilkiisow adeer innaka adigu minnaa annaga xaggeenna xaalaad ka ahaatay xaysu meel baad ku sugan tahay qad calimtaad og tahay min sharaf leh oo wanaagsan oo jeclayn baad ahay min khiyaarinaa dadka noogu wanaagsan baa tahay xasaban xagga sharafta iyo wa nasaban xagga nasabka labadaba wa innaka adigana qad atayta adeer waxaad la timid qowmaka tolka ula timid biamrin arrinkaasoo cadiimin weyn faraqta waad ku kala geysay bihi arrinkaas jamaacatahum midnimadoodii qaarra muslimiin bay noqdeen qaarra mabda-oodii bay ku dhegan yihiin wasafahta waxaad ku caqli xumo xukuntay axlaamahum cuquushoodii wa cibta waxaad ceebaysay aalihatahum ilaahyadoodii iyo wa diinahum diintoodii wa kafarta waxaad gaalaysiisay kafarta wey man ruuxii madaa tegay oo min aabaa'ihim aabbayaashooda ka mid ah fasmaci dhegayso minnii aniga in kunta haddaad tahay adeer turiiddu mid doodaya maalan xoolo jamacnaa waan kuu kulminaynaa laka adiga min amwaalinaa xoolaheenna xataa takuuna ilaada haatid agharanaa midka noogu badan maalan xagga xoolaha waa kuu maarala-naaya waxaa raadinaysa hanti iyo dhaqaale hadday tahay intaan tashanaan waxaan kaa yeelaynaa ninka noogu xoolo badan intaan xoolo kuu aruurino wa in kunta haddaad tahay turiidu mid doonaya sharafan nebi baan ahay iyo waxaan haddaad magac iyo jago ku rabtid leh sawadnaaka waxaannu kaa dhiganaynaa ugaas calaynaa dusheenna adaabaan ku boqraynaa ee kuga caana shubaynaa wain kaana hadduu yahay haadaa arrinkan alladii kaasoo ya'tiika kuu imaanaya min aljinni jin xaggii hadduu kaaga yimid oo laa tastadiicu aadan awoodin raddahu iska difaaciddiisana dalabnaa waxaan kuu raadinaynaa laka adiga dabiiban dhakhtar yucaalijuka ku daaweeya jiban iyo balaaye sixir hadduu ku hayana dhakhtar ku daaweeya ayaanu kuu raadinaynaa buy maaqo qodob weeye saddexaasoo afar yaa xoola sharaf haddaad rabtidna ugaas baan kaa dhiganaynaa kulligayo haddaad xanuunsan tahayna dhakhtar baan kuu raadinaynaa falamaa goortii faraqa odaygii uu ka faaruqay hadalkii oo hadalkii dhammaystay cuqbatu bnu rabiica qara'a nabigu wuxuu qara'a wuxuu ku akhriyay lahu asaga alrasuulu rasuulka wuxuu ku akhriyay awala suurati fusilat suuratu fusilat awalkeeda wuxuu la yaabay marka wuu dhegaysanaya waa carabi qur-aankii buu yaqaanaa nebigu u akhrinaya wuu fahmaya qur-aankan cajiibkiisa isagoo u hadlayo fa amsaka cuqbatu cuqba wuxuu qabtay bifamihi nebiga afkiisa afka ku dhega nebigiioo qur-aanka akhrinaya buu afka gacanta ka saara wa talaba wuxuu ka codsaday minhu xaggiisa an yamtanica inuu ka reebtamo adeer usug biha akhrin halkaa ku jooji walamaa rajaca markuu noqday waa cuqba nasaxa wuxuu u naseexeeyey qowmuhu tolki an yatrukuuhu ninkaan inay isaga tagaan nin nimankaa naga faraha ka qaday maanta ninkaan soo arkay nin la aadi kara ma aha fa abow way diideen faabow way diideen dayib hoos ma u jeedaan istidraakun ka dabatag tag alsaxiixu sida saxiixa annahu cuqbatu bnu rabiica maaha cuqbatu bnu caamire ee cuqbatu bnu waxa weeyaan ibnulwaliid maahane waa cuqbatu ibnu rabiica undur waxaad ka fiirisaa asiirata nabawiya oo libni kathiir u sugnaatay iyo wasiirat bnu hishaam labadaba ka fiiri ayib waa dalabuu casharkeenaan u noqona waxay ka codsadeen minhu nebiga an yacbuda inuu caabudo aalihatahum ilaahyadooda wa yacbuduuna iyana ay caabudaan ilaahahu nebiga ilaahi fa anzala allahu ilaahay baa soo dejiyey suurata alkaafiriin suurata qulya alkaafiruun baa la soo dejiyey caqli xumadooda waxay ku yidhaahdeen nin yahow waan ku aragno nin fiican baa tahaye aan wax isku darsanno hal sano asnaamta iyada iyo geedaha meesha noo yaalla nala caabudo hal sanana ilaahaga aad dadka ugu yeeraysaan kula caabudaynaa hadhow haddii la isjannaynahayo dee haddaad saxnay sanadkii ilaahay aad ku caabudaan ku badbaad aan kula caabudayna aan ku badbaadayna haddaan annagu kaa saxnayna sanadkaa timirta iyo geedaha nala caabuday aad ku badbaadaysaa marka soo dhowow baa leeyihi wa dalabuu waxay ka codsadeen minhu xaggiisa an yacbuda inuu caabudo aalihatahum ilaahyadooda wa yacbuduuna ayana ay caabudaan ilaahu ilaahaysa wadduu low tudhinu fa yudhinuun inaad adiguna usoo yara dhowaatid adna iyaguna ay kuusoo soo dhowaadaan bay jeclaysteen fa anzala allahu ilaahay baa soo dejiyey calayhi dushiisa suurata alkaafiriin falamaa goortii ayisuu ay ka quusteen nag waa ka diiday dalabuu waxay ka codsadeen minhu xaggiisa an yusqita inuu rido min alqur'aani qur'aanka inuu ka tuuro ka saaro maa shayga yaqiiduhum ayaga caragelinhay maa yuqiiduhum waxa caragelinaya oo min demi aalihatihim ilaahyadooda caydooda ah iyo wa cibaadatihim cibaadadooda ow yubadilahu ama uu ku bedelo biqur'aanin qur'aan aakhare ee kale fa anzala allaahu ilaahay baa soo dejiyey jawaaban u jawaabid lahum ayaga loo jawaabayo qul waxaad dhahdaa maa yakuunu iima ahaan lii aniga an ubadila inaan bedelo hu qur'aanka min tilqaa'i nafsi aniga naftayda inaan wax ka bedela ima bannaana in attabicu raaci maayo ilaa maa shay maahana yuuxaa la ii waxyooday ilaya aniga xaggayga markuu si kale wax uga garan waayeen waayeenba waxay yidhaahdeen waxaanu kaa codsanaynaa nebi noqo oo rasuul noqo oo ah lagaa dambeeyo laakiin qur-aanka ka hadlaya asnaamtu inaysan waxba awoodin inaysan waxba tari karin cibaadada ilaahay keliya inuu iska leeyahay oo waxaa samaynaya qur-aanka intaa ka saar biira maxay rabaan waxay rabaan hadduu yidhaahdo waa yaha uu ka saaro inay yidhahdaan bilowbaata awalba waxaan nagu tiri ilaahay xaggiibuu ka yimid qur-aan ilaahay hadduu ahaan lahaa adugu waxba kamaada saarteen marka inaad adugu waxaa rabtay ka saari kartid waxay ku tusinaysaa hadal ilaahay inuusan ahayn sidaasay ayaga ah, aragti ahaan la ahay aragti ahaan saasay la ahay laakiin nebigu waa diiday sal alla alayhi wasalam mana samayn kara bi aniga addoon ilaahi baan ahay waxygaana allah wata waxba anigu kama bedeli karo ayib sidaasay gaaladu jecel yihiin qur-aanka wax allaala wixii ayaga hawshooda ka hadlaya inaan laga hadlin asilatun su-aalo limaadaa maxaybay mashat u socotay qurayshun quraysh lirasuuli rasuulka sala allahu calayhi wasalam qurayshi rasuulka maxay ula tagtay way u tageen rasuulka sal alla alayhi wasalam maadaa talabuu minhu maxay ka codsadeen waxay ka codsadeen oo aan soo marray inuu sanadna wax la caabudo ayaguna ay wax la caabudaan maadaa maxay buu ansala allaahu alla soo dejiyey jawaaban u jawaabid lahum ayaga loo jawaabaya ilaahay muxuu soo dejiyey ayadana waa soo marray ilaahay baa soo dejiyey suuratulkaafiruun maadaa talabuu maxay ka codsadeen minhu xaggiisa bacda daalika markaa ka bacdi waxay ka codsadeen wixii ayaga dhib ku ah in laga saaro qur-aanka limaadaa maxay buu ajaabahum ullahu ilaahay ugu jawaabay ilaahay wuxuu ugu jawaabay inaysan hawshaas iyada ahi waxba laga qabanaynin alkhulaasatu gebagebo lamaa goortiiya isu ay ka quusteen minhu nebiga xaggii sala allahu caleyhi wasalama talabuu waxay ka codsadeen minhu xaggiisa an yacbuda inuu caabudo aalihatahum ilaahyadooda wahum ayaguna yacbuduuna ay caabudaan ilaahu ilaahi wa an yuqayira inuu bedelo alqur'aana quraanka aanka aladii kaasoo fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay sabu aalihatihim ilaahyadooda caydooda wallahu aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbi